رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad asaalixiin khaasatan baabkii dulmiga inuu markaa mamnuuc yahay wa can abi xumaydi cabdiraxmaan bin sacad assaacidiyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi istacmala annebiy nebigu wuxuu shaqaaleeyey ee uu madax ka dhigay rajulan nin oo min alasdi reer asdi u dhashay yuqaalu lahu lana yidhaahda ibnu waxaa lagu magacaabaa ibnu allutbiya ibnu lutbiye lagu magacaabo ayuu rasuulku wuxuu madax uga dhigay cala asadaqati sadaqadii sakadiisoo ururinteeda ayuu sakadii ururinteeda sakadii ururinteeda ayuu madax uga dhigay falammaa markii qadima uu soo galayna qaala wuxuu yidhi macnaha waa markii sakadii loo diray uu keenay haadaa lakum kan idinka iska leh macnaha waa wixii shaqada la ii diray wa haadaa midkaanna uhdiya ilaya anaa laysoo hadiyeeyey kan hadiyo waayo anaa laysoo hadiyeeyey kanna waa wixii sake ahaan ah oo laysoo dhiibay waayo mar allaala markii sakada uu dadka u tagaba hadiya la siinaya wixii hadiya meel buu dhiganayay wixii sakena markaa wuu keenay markuu sidaa yidhi faqaama rasuuluullaahi rasuulkii allaa istaagay sala allahu calayhi wasalama cala almimbari mimbarka korkiisa ayuu ku istaagay faxamida allaaha ilaahay ayuu mahdiyey wa afnaa wuuna ammaanay calayhi cala allah ilaahay ayuu ku ammaanay wuxuu ehel u ahaa humma kadibna qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fainnii anigu fa innii anigu ustacmilu ama astacmilu waxaan shaqaalaynahayaa oo aan howl u dhiibanayaa alrajulu alrajula nin oo minkum adinka idinka mid ah cala alcamali camal dushii ayaan u dhiibanayaa oo mimaa ahwallaaniya allaahu ilaahay uu ii weli dhigtay camaladii ilaahay ii dhiibay inaan maamulo ayaan rag u dhiibayaa fayatii waa imaanayaa fa yaquulu wuxuu leeyahay haadaa lakum kan idinkaa iska leh wa haadaa kanna hadiyatun hadiyad waaye uhdiyad ilaya la iisoo hadiyeeyey kanna waa hadiyad aniga la iisoo hadiyeeyey afalaa jalasa muu fariisto fii beyti abiihi aw ummihi guriga hooyadii ama guriga aabbihi muxuu ku helay hadiyadan wuxuu ku helay shaqadaad u dhiibanayso ma aha bal ha fadhiisto guriga hooyadii iyo aabbihii afalaa jalasa muxuu u fadhiisan waayey fii beyti abiihi aw ummihi guriga hooyadii ama guriga aabbihii xataa ta'tiyahu hadiyatuhu ilay hadiyada u timaado bal hadiyada ha u timaada aan aragne bal fadhiista gurigoydii aabihi maxaa hadiyada ku heshay xafiiska lagu fadhiisiiyey saa darteed xafiis haddaad fadhiso mushahad aad ku qaadato dadkaad warqadda u saxiixda shilinkama qaadan kartid wax aad ka qaadan karta ma laha hadiyaa laysiiyey iyo maxaa laguu siiyey howlfudayn baa laguu siiyey guriga hooyaday aabbaa fariisig hadidaa lagugu keeni waa ma jirto wax allaala wixii lagu siiyo ee laguu keeno qasnadaa iska leh allaahumma qofka meesha iska leh inuu ku fasaxou ku yidhahdo waad qaadan kartaa maahane qof baa dukaan gadahay meel buu ka shaqeeyaa mar allaala markuu qofkaa wax ka iibiyo bakhshiish waa la jiray jiray <laughs> tayaanigasamaa bakhshiishaa la siinayaa marka bakhshiishkii la siiyey jeebkuu gashanayaa ma laha asaga ma laha ilaa in loo fasax ma ahee ninka maqaayadda cuntada laga cunay iska leh ayaa leh waayo adi waxbaa lagugu shaqaaleeyey waxbaa markaa lagugu shaqaaleeyey ha u timaada hadiyada aan aragne xataa ta'tiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqan hadduu run sheegayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartuu dhahay rasuulka laa ya'khudu ma qaato axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah shay-an shay ma qaato oo bikayri xaqihi xaqiisa aan ahayn ilaa hadduu qaatana laqiya allaah ilaahay ayuu la kulmayaa tacaalaa amarkiisa sarreeye yaxmiluhu asagoo qoorta ku xambaarsan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama maalinta aakhira asagoo dhabarka iyo qoorta ku waduu imaanayaa falaa acrifan waryaanan aqoonsanin axadan axad oo minkum adinka idinka mid ah laqiya allah ilaahay la kulmay yaxmilu asagoo xambaarsan baciiran rati uu xaday lahu ruqaa ay linahay dhahay rati uu xaday buu qoorta ku wadaa aawageel dhaca hawa dadkii geelka dhici jiray ayagoo qoorta ku waday imaanayaan buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa lagu faantamaa reer hebel intaasoo geel baan ka dhacnay reer hebel intaasoo halaad baan ka dhacnay qaaraaba geel dhacyo geel qaad iyo loo bixiyaaba saa darteed buu rasuulku yidhi war yaanan aqoonsanin yaanan arkin falaa acrifanna axadan minkum laqiya allah ilaahay la kulmay ilaahay la kulmaayo yaxmilu baciiran rati qoorta ku wada lahu raqo qaylinaya aw baqaratan ama sac waa lo-e lahaa khuwaarun qaylinaysa ilan ruqaha iyo khuwaarka iyoiyo taycarka waa xoolaha codkooda ayaa la kala yidhaahdaa annagu waa qayliyun baan iska dhahnaa khuwaar qaylinaysa ow shaatun ama ri tay cara markaa balahays macnaha riqaylinaysa uma kabacdi rafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u taagay xataa ruuya ilaa la arkay bayaadu ibtayhi kilkilooyinkiisa caddaantooda ilaa rasuulka kilkilooyinkiisa caddaantooda la arkay uu kor u taagay gacmihiisa faqaala wuxuu yidhi allaahumma hal balaqt alaaa ilaahayow ma soo gaarsiinino allaahuma ilaahayow hal balaq waan soo gaarsiiyey alaaan saddex mar muttafaqun calay dulmiga ha la joojiyo wax iska dhicitaanka ha layska daayo xoolaha bini aadamka ha layska dhaafo qof walba waxa uu xaday waa keenayaa maalinta qiyaamaha xataa go' haddaad xaday ayadoo babbanaysa sida calanka dabeesha hayse oo kale iyo qoortaadu saarnaanaysaa wa can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiy nebiga waxa uu ka wariyey sal allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi sal allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nabiga sal allahu calayhi wasalam can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi can ilnebiy nebiga xaggiisa qaala inuu yidhi man kaanat qofkay ahaato cindahu agtiisa madlamatu liaqiihi wuxuu walaalkii ka dulmiyey madlama waa shay dulmi ah oo akhiihi uu u geystay walaalkii oo min cirdihi sharaftiisa ah qabiilkiisii buu duray nasabadiisii wax ka sheegay aw min shayin ama shay un ah falyataxallalhu ha ka xalaal noqdo minhu xaggiisa alyowma maanta maanta ka xalaal noqo qabla an laa yakuuna intaan la gaarin ka hor maalin aysan ahayn diinaarun walaa dirham maalin aan dirham iyo diinaar la kala qaadanin haddaad kun dolar ka xadday sii walaalka haddaad shan kun dollar ka xaday wakhti fursad baad haysataa oo celi maalin baa la gaarayaa aan dollar iyo dirham iyo diinaar jirin in kaana lahu haddii uu u sugnaaday qofkii xumaanta galee walaalkii dulmiyey camalun saalixun camal fiican ukhida minhu xaggiisa waxaa laga soo qaadayaa biqadari madlamatihi intii uu dulmiyey in la mid ah intii dulmiga aad gaysatay xasanad baa lagaaga qaadanaya haddii shan kunoo dollar aad ka qaatood ka dhacday shan kun doolar camal u dhigma yaa lagaaga soo qaadaya boqol shilin haddaad ka cuntay wuxuu dhigmoo camal saalixa lagaa qaadayaa waa biqadri madlimatihi wa in lam yakun lahu xasanaat hadduusan xasanaad lahayn ukhida min sayi'aati saaxibihi saaxiibkii xumaantiisa la soo qaadayaa in la eg fa xumila calayhi dushaa laga saaraya walciyaadu billah nin xumaan uu sameeyey naar ku gal dhibkeeday leedahay nin dembi uu galay cadaab ha laguugu geeyo iyo nin xasanaad aan kasbanin xasanaadkaaga jannaha ku galo wallahi dhibkeeday leedahay rawahu lbukhari baa xadiidkaa wariyey dulmigaan iska dayin can cabdullahi bni camr bni caas radia allahu canhuma can ilnabiy nebigu wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi almuslimu muslimka man salima almuslimuuna waa midkay muslimiintu ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa carabkeenana lagama nabadgalo gacanteennana lagama nabadgalo dadka haddaanan wax u qabanayn walaalayaal aan carabkeeni adigeenna ka ilaalino almuslim muslim waa kuma man salima almuslimuuna min lisaanihi waa midka ay dadku carabkiisa ka badbaadeen iyo wayadihi gacantiisa waalmuhaajiru muhaajirna man hajara waa qofkii ka hijrooday oo ka tegay maa naha allaahu canhu wuxuu ilaahay ka reebay muhaajir waa qofka ka hijrooday oo nacay oo ka tegay wuxuu ilaahay ka reebay subxaanah wa tacaala waalmuhaajiru muhaajirka dhabta ah ee xaqiiqda ah man hajara waa qofka ka haajiray oo ka hijrooday maa naha allaahu wuxuu ilaahay ka reebay canhu xaggiisa muttafaqun calayhi muhaajir waxaa la dhahaa maanta dadka maalta ee doonta doonta ku taga soo aha afartan muhaajiriin baad maqlaysaa oo doon la fadhiisatay ee maalta marka muhaajir dhab ah waa kuma muhaajir xaqiiqa waa qofka ka haajiray ee ka tegay wixii ilaahay u diday subxaana wa tacaala kaasaa markaa la yidhaahdaa sidaa darteed ayaa qofka muslimkaa ah waxaa laga rabaa inuu aad u dadaalo inuu dulmiga iska ilaaliyo muslim dhab ah haddaad rabto inaad noqoto waa inaad gacantaada iyo adinkaada muslimiintu ay ka badbaadaan kana nabad helaan waa lagama maarmaan saasaa markaa loo baahan yahay qofka muslimka ahna kaasaa la yidhaahdaa wa canhu wa cabdullaahi bni camare qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa calaa faqali nebiy nebiga culayskiisa xamuulkii nebiga waxaa qaadi jiray rajulun min yuqaalu lahu la yidhaahdo kirkiratu kirkira nin kirkira la yidhaahdo yaa xamuulka nebiga qaadi jiray dameer buu ku qaadi jiray ama fars buu ku qaadi jiray say noqotaba xamuulkii rasuulka ayuu qaadi jiray nasiib badna fa maata wuu dhintay haddana nasiib darana fa qaala rasuulu ullaahi wuxuu yidhi huwa fi nnaar naartuu ku dhex sugan yahay waa ninkii xamaaliga nebiga ahaa waa ninkii culayska nebiga qaadi jiray waa naartaa la yidhi fadahabuu way baxeen yanduruuna ilayhi ayagoo raba inay soo eegaan xaggiisa fa wajaduu waxay heleen cabaa'atan go' ama buste qad hallahaa uu qiyaamay haniimadii buu kala baxay uu ka baxsaday cabaa go' uu qiyaanay taasaa naarta uu ku galay taasuu naarta markaa ku galay can abi bakrata nufec bin alxaari nufeyc bin alxaarifi radia allahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina azamaana zamaanku qad istadaara wuxuu ku wareegay ka hay'atii hay'adiisii ilan way beddeleen markii hore markii hore way beddeleen oo bil xurmo leh ayay dagaalameen bilaan xurmo lahayn bay ku beddeleen waata ilaahay tilmaamay inama alnasii'u ziyaadatun fi lkufr yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman liyuwaaطi'uu ciddata maa xarama allah buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala way isku qaseen dibdhig bay sameeyeenoo bil markii xurmo leh lagu jiro ay rabaan inay dagaalamaan inay bannaystaanay ay dagaalamaan booskeeda mid kalay gadaal u dhigi jireen ay ku beddeli jireen wixii way dhammaadeen zamankii qad istadaara ka hay'atihi qaabkiisii buu ku soo laabtuu ku wareegay yowma maalintii uu ahaa khalaqa allah ilaahay uu abuuray alsamaawaati waalarda samaawaatkii arlada alsanatu halkii sano ifnaa cashara shahran waa laba-iyo toban bilood halkii sano waa laba-iyo toban bilood minhaa waxaa ka mid ah laba-iyo tobankaa bilood arbacatun afar xurum oo xurum ah afar sharaf leh ayaa ka mid ah buu yidhi rasuulka sal alla calah wasalam afar bilood oo xurmo leh sharaf leh dhiig in la daadiyana mamnuucuu yahay alaaatun saddex afartaa ka mid ah e, mutawaaliyaatun way xiriiraan saddex way isku xigxigaan waa dulqacda wa dulxij iyo walmuxaram bisha muxaram dulqacda waa bishaanu soo marnay waa bisha soonfurka ka dambaysa sagitaal bay dhahan dadka gobol ka mid ah wadulxija waa bisha aynu ku jirnay dhammaadka maraysa iyo walmuxaram oo ah bisha noo soo socota saddexdaa waxay ka mid yihiin afarta bil ee xurmada leh waa saddex ka mid ah way xiriiraan ta afaraadna waa rajabu mudara waa rajabkii reer mudar rajab waa bisha rajab mudar waxaa loo yidhi qabiilkaa reer mudar ayaa tacdiinin jiroo aad u weynayn jira bisha saa darteed baa rajabkii mudar la yidhi alladii waa rajabkii bayna jamaaday labada jamaaday iyo washacbaan u dhaxaysa labada jamaad waa jamaadu luulaa iyo jamaadu alaakhar rajab baa ku xigtaa shacbaan baa ka dambaysaa labada jamaad iyo shacbaan bay u dhaxaysaa ayuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam rajab waa bisha oo cismaanka ay dhahaan soomaalida gobol ka mid ah rajab baa lagu magacaabaa mudarna qabiilkaa tixgelintay tixgelin jireen baa loogu magac daray alladii waa rajabtii bayna jamaadayi wa shacbaana labada jamaad iyo shacbaan u dhaxaysa ayu shahrin haada bishan waa bishee su-aal buu rasuulku weydiiyey sal alla alay wasalam bishaan bishee waaye ayu shahrin haadaa bishaani waa bishee qulnaa waxaanu nidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan fasakata waa aamusay rasuulka xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bikayri ismihi magaciisa magacaan ahayn maxaad ka fahamtay meesha waxaan ka fahamnay inay yaqaaneen bisha magaceeda laakiin lita'adub adaab dhigasho ay nebiga ka akhlaaqi idib qaadanayaan ayay dhaheen ilaahay iyo rasuulkiisaa yaqaana waayo waxay dhaheen wuu aamusay rasuulka ilaa aan u malaynay inuu ku magacaabi doono magaciida magacaan ahayn idan way yaqaaneen annahu sayusaniihi inuu ku magacaabi doono bikayri ismihi qaala wuxuu yidhi alaysa dalxaja mayse dilxaj ahayn war bishaan soo dalxaj ma aha qulnaa waxaan dhahnay balaha way tahay rasuulkii allah qaala wuxuu yidhi fa ayu baladin haadaa kanna waa beledkii qulnaa waxaanu nidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan fasakata wuu aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bikayri ismihi magaciisa magacaan ahayn qaala wuxuu yidhi alaysa albaldata miyuusan xaram ku ahayn balda waa la dhihi karaa rabbi haadihi albaldati aladii xaramahaa baldadii maahan miyaa waa xaramkee qulnaa waxaanu nidhi balaa nacam qaala wuxuu yidhi faayu yowmin haadaa maalintan waa maalintee qulnaa waxaanu nidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan fasakata rasuulkuna wuu aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bikayri ismihi magaciisa magacaan ahayn qaala wuxuu yidhi alaysa yowma annaxri maalintii dhuundhowga sow ma nax waa dhuundhawid arigaa geelaa loo isticmaalaa inta badan inaa acطaynaaka alkawtar fasalli lirabbika wanxar gowrac macnaha waa dhuundhow ma ahan miya maalintii gowraca waa maalintii tobanaadka ee xoolaha la qalaayay alaysa yowma annaxri qulnaa bala haabaan yidhi qaala wuxuu yidhi faina dimaa'akum dhiigagiin wa amwaalakum maalaalkiin waacraadakum sharaftiina calaykum korkiina xaraamun xaaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinan ee tan ah xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum haada beledkiinan ee kana xurmada uu leeyahay oo kale fii shahrikum haada bishiinan xurmada ay leedahay oo kale wasatalqawna waadna la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin baad la kulmaysaan fayas'alukum wuxuu idin weydiinayaa can acmaalikum acmaashiina alaa hooyay falaa tarjicuu ha u laabanina bacdii gadaashay ku faaran gaalnimo oo yadribu uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaaraha kale qooraha uu ka garaaco alaa hooyay liyuballiq ha gaarsiiye ashaahidu midka shaahidkay goobjoogga ah alghaa'iba ka maqan ha gaarsiiyo falacalla waxaa la arkaa bacda man yabluguhu dadka la gaarsiiyey qayb ka mida an yakuuna inuu ahaadaba awcaa mid ka xifdin badan lahu asaga min bacdi man samicahu inta maqashay qayb ka mid ah dadka hadda ila fadhiya oo maqlaaya qayb ka mida laga yaabaa in laga xifdi bato oo ay ka xifdi bataan dadkii la gaarsiiyey uma kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi alaa hooyaay hal balaqtu ma idin soo gaarsiiye alaa hal balaqtu qulnaa waxaan nidhi nacamhaa qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma ashhad ilaa markhaati iiga noqo allaahumma ilaahayow ishhad markaati iiga noqo saddex jeer buu ku soo celiyay riwaayadaha qaarkood allaahumma cirkuu farka ku taagaya allaahumma ashhad ayaguu ku soo godaya allaahumma markuu leh kor buu u taagaya allaahumma ashhad ayaduu kusoo soo godaya allaahumma ashhad saddex jeer ilaa markhaati iiga noqo ilaahayow markhaati iiga noqo ilaahayow markhaati iiga noqo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam